baabun haadaakanu baabun waa baab laa yasluxu ma suubado an tashtarida almar'atu islaamtu inay u shardido lisawjiha ninkeeda allaa tatasawaja inaysan guursayn bacda mowtii geeridiisa ka gadaal baabun haadaa midkaanu baabun waa baab laa yasluxu ma suubado an tashtarida almar'atu islaamtu inay shardido lisawjiha ninkeeda ay u shardido allaa tatasawaja inaysan guursan bacda mowtii dhimashadiisa ka gadaal xadiidka labiyo labaatanaad wuxuu ka hadlaa baabkaas macnihiisa way xadiidka soo socdaa wuxuu ka hadlaa marka gabar iyo nin hadday isguursadaan sax ma ahan inay shardi ay la gasho oo ay tidhaahdo shardi waxaa haddaad iga dhimato nin kala guursama shardigaas sax maaha sax maaha waxa weeyaan guurka ilaahay baa jideeyey ilaahi weyna wuxuu og yahay baahi iyo dareen dadka ku jira inuu yahay arrintan oo lagama maarmaan ah dariiq saxa haddaan lagu gudana waxaa dhici karta dariiq faasida in lagu dhaco sidaas darteeda waxa weeyaan guurka waxaa ku jira dhowrsanaan ninku waa ku dhowrsan yahay gabadhu waa ku dhowrsanta waxaa ku jira ubad in la helo haddii ilaahay ugu talagalay wanaag badana waxaa ku jira isweheshi nolosha inay wadaagaan wanaag badanaa ku jira guurka sidaas darteeda gabadha inay shardi ninkeeda uusii sheegto oy u ballan qaado oo ay tara waxaan kuu ballan qaadaa haddaan kaa hormaro inaanan ninka kaa dambeeyo guursayn shardigaasu waa faasid hadday xataa ballankaas gashay waa ka ma aha mid la oofinayo maxaa shardigu hadduusan sharciga waafaqsanayn ma banaano in la oofiya hadday awel ballankaas la gashay oo ninkii uu dhinto ninkay rabtay guurseen shardigaasu waa shardi faasid faasida ah. sharci islaamkuna shardigu hadduu faasid yahay ma banaano in la oofiyo oo ay tiraa shardigaasan gal baabun haadaakan baabun waa baab laa yasluxu ma subado an tashtarida almar'atu islaamtu inay u shardido lisowja ninkeeda anlaa tatasawaja inaysan guursan baxdahu gadaalkiisa can ummi mubashir ummi mubashir waxay nebiga ka wariday ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam khadaba wuxuu doonay imra'ati lbaraa ibni macruur xaaskii baraa ibni macruur ayuu doonay nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tidhi innii aniga sharadtu lisawjii ninkaygiyaan u shardiyey alaa atazawaja inaanan guursan bacdahu gadaalkiisa nabigaa doonay sala allahu calayh wasalama islaamtii uu ka dhintay albaraa ibni macruur markaasay waxay tidhi aniga zawjkaygiyaan shardi la galay waxaan u ballan qaaday asaga gadaalkiis inaanan guursayn fiiri faqaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam ina haadaa shardigaas laa yaslux ma suubado waxaas wax saxa maahan shardi saxa oo diinta islaamka ku suuban maahan shardigaasu saasaa nabi maxamed yidhi sala allahu calayh wasalam xasanu haadaakanu xadiidu waa xadiid xadiidkoo xasanu wanaagsan xasan ah akrajahu dabaraani ayaa soo saaray fi mucjam alkabiir wasaqiir mucjam lkabiirna waa kitaabku dabaraani leeyahay mucjam saqiirna waa kitaab kale labadoodaba uu ku soo saaray can umi mubashir ana nabiya sala allahu calayh wasalama khadaba wuxuu doonay imra'ata albara ibni macruuf nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu doonay islaamtii uu ka dhintay albaraa ibni macruur fa qaalat islaamtiya waxay tidhi innii aniga sharabtu waxaan u shardiyey oon u ballan qaaday lisawjii ninkayga anlaa atasawaja inaanan guursayn bacdahu gadaalkiisa hadduu dhinto fa qaala nebiyu nebiga yidhi sala allahu calayh wasalam inna haadaa shardigaas iyo ballanqaadkaas laa yasluxu ma subado wax diinta islaamka ku wanaagsan maaha wuxuuna hadduusan diinka islaamka sax ku ahayn shardi faasidaa layhaa ma banaano in la oofiyo iyo in la ilaaliyo akraj xasanun xadiidun xasanun waa xadiis xasan darajadiisu tahay akraj dabaraaniyaa soo saaray fii mucjam اkabiir iyo wasakiir mucjam sakiir xadiidkan wuxuu noo caddaynayaa gabadha ninkeeda sax maahan inay u ballan qaato gadaalkaa guursamaan wax ka dambay doono war kama ay haydo waxa weeye waa inaysan ka hadlin bacda mowtihi guurkeeda iska daydo hadday ballankaas u qaadana ballan saxa maahan mana banaana in la oofiya mana banaana in la oofiya ballankaas ma banaana sax maahan gabadhu waa iyadaad tirin bacdahu markii ninkan uu ilaahay oobsado ka gadaal hadday usoo baxdo inay guursatana waa guursaneen hadday usoo baxdo inaysan guursaninna guursanmen hadhow sidii usoo baxday yeele laakiin guursama inay u ballan qaadaa sax maahan hadday u ballan qaadayno uma banaana inay ballankaas oofido ma u banaana oo sax noqon ma sababto ah waxaa ka imaana tabatul wax la sharci islaamkuna tabatulka ma ogola guurka in qofku ka go-o yidha anugu cibaadadan u go-aa waxa weeyaan mana guursanayo sax maaha sax maaha ma hmm, banaana guurka waa sharcigu waa amray waa jeclaysiiye sacad ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas wuxuu yihi radia allahu canhu nabiga sala allahu calayh wasalam cuhmaan ibnu madcuun waa ku ridiyo waa ka diiday tabatulka macnaha tabatul waxaa la yidhaahdaa qofku inuu yidhaha anugu cibaadadan iskaga go-ayaa mana guursanayo wuxuu yidhi walow adina lahu hadduu nabigu u fasixi lahaa cuhmaan ibnu madcuun oo u dhihi lahaa waa ku banaanyi cibaadada iskaga go-a ha guursan laqtasayna waaba isdhufaani lahayn xaniyahan iska bixi lahay si aanaan dareen u yeelan oonan guur ugu baahan laakiin nebigu markuu u diiday aan ogaanay inaan la ogolayn tabatulka islaamka ka mid maaha marka qolooyinka kirishtaankaa wadaadadooda ayaa arrintaas sameeyaan ayagana dulli unbay ka dhaxlaan oo qaar ka a siday waxa weeyaan xumaantaas inta oo diin la-aantahay ku dhaqmeen waxay leein waa go-a cibaadaan go-a raahibaa noqona kiniisadu iskaga jira marka dambe waxa weyan gabdho sidaas oo kale iyagana kiniisada waxaa iska gala guurka ka go-ay dhexdooda inta zina ka dhasho ay caruur halkaas ku dhalaan markaas haddana ay yidhahdeen waa fadeexan u dhacayda culummadii ummadaan ahayn meeshaana ilma aanaan sharci ku dhalina joogin ilmahana dila kasi kiniisada ku aasan marka qof kastoo sharciga ilaahay khilaafa dulligaas u dambeeya ah, inta sinaysto haddana carruurkii dilay haddana aasay waxa weeyaan dulligaasoo dhan diin la-aanta iskale saas darteeda guursanaada aada leedahay wax ka dambayn doona war kama haydi waxaa waa inaadan ballan qaadin haddaad ballan qaaday inaad oofidaa ma banaana ee inaadan oofinaa diinkii inaadan oofin ayaa diinta saxda aheed laakiin gabadha markii zawjkeedii dhinto ayada masaalixdeedii danaheeday fiirin wakhaasatan caruur haddii uga tegoo kale hadday ayadu u aragto inaysan isku oofi karin caruurtan inay tarbiyaydo inay waxbarto inay korido iyo nin inay guursato caruurteeda waa u bambixi kartaa ajar weynna weliba ka hela caruurteedaas oo ajar weyn ah ku soo arooray gabadha laga dhintay ee caruurteeda agoonta u istaagta ee daryeelata ajar weyn weyn weyn ah ku soo arooray tusaale laba xadiid haddaan baraarujinay xadiidka abu yacla uu musnadkiisa ku wariyey abu hurayra ayaa wariyey xadiidka wuxuu yidhi nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam ana awalu man yuftaxu lahu baabu ljanna albaabka jannada qof loo furo anaa ugu horeeya yihi nabigu sala allahu calayh wasalam ilaa annahu ta'tii imra'atun tubaadirunii wuxuu yidhi marka la ii furo islaan ordayda oo inay iiga hormartaba rabta imaanay waa hadday jannadii de nabi maxamed ayba la tartamay sala allahu alay wasalam fa aquulu lahaa maa laki mananti markaas a maxaad aheed aan idhaahmi maxaad aheed halka wuxuu yahy markaasay waxay tidhahdaa ana mra'atun qacadat calaa aytamli aniga waxaan ahay gabar fadhiisato macnaha guurkii ka fadhiisatay agoon aan leeyahay darteed ilaa agoontaas imisay gabadhaas u geysanaydaa danteeda nafteeda baahi badanay qabtay waxay uga go-aydaa inay carruurtaas dar yeesho inay iyaga korido inay tarbiyaydo inay iyagu wax noqdaan markaay nafteedii u xabistay marka ilaahi weyna subxaana wa tacaala wuxuu gaarsiiyey jannada nabi maxamed marka loo furo qofka koobada ordaya inay noqoto marka ilaahi weyna saas marka gabdhaha agoon leydayana inay xadiidkaas fahmaan oo ajarkaas nigeystaan insha allah xadiidka kalena cawf ibnu maalik alashjaci ayaa wariyey wuxuu leeyahay nabigeena subanaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ana wamra'atun safcaau khadayni ka haatayni yowma alqiyaama aniga iyo laba gab aniga iyo gabar oo labadaas daan madow ku leh waxa weeyaan dandaro waa gabar agoon koriday dandaro kala kulantay sida muuqata maalinka qiyaamaha sida labadaas faroodaan noqonaynaa farta murugsatada iyo midda ku xigtaa nabigu taagay sala allahu calayh wasalam saasoo kaleaan noqonaynaa wiil waa islaan oo nabigu wuxuu ihi ninkeedii ka dhintay oo sharaf laheed qurux laheed oo nafteeda u xafistay agoonteeda ilaa ay ka koraan ama ay ka dhintaan marka saasay jannada iila sinayda fartaad marka labada farood farta dhexaa wax yar dheer ilaa nabiga qofna lama sinaa karo farta dhexaa wax yar dheer marka xadiidkaasna abu daawuud ayaa kitaabuladabka ku wariyey marka ahlucilmiga gabadha xasan ayay ka dhigeen marka haddii marka gabadhi ayadii ay dareento istiraahdo ee maanta caruurtaada iyo iskuma keeni kartid guur oy u go'do ee ma ahan inay iyadu ballan kaleeto oofinaydo ee ay carruurtaas dooratana way yeeli kartaa ee ilaahayna abaalkaasu u diyaariyey ilaahayna abaalkaas ayuu u diyaariyey dadka agoonta koriya oo daryeela xataa agoontaad dhashay wey wax ajarkaas lagu helaya sidoo kale waxaa dhici karta gabadha inay si kale iyadana ay u fakerto oo waa maxay ninkan hore ay waxay rabtaa aakhiro inuu zawjkeedii noqdo ilaa gabadha jannada markay gasho hadday gabadha muslimaadtu ay dhimatoy jannada gasho nin hal haday hadday guursato ninkiina jannada galay ninkaasa zawjkeediia ah, labadooda isku zawj haddii kalena mid kale ilaahay siin uusan jannada isagii gelin marka hadday laakiin dhowr nin guursatay kee marka aakhiro zawj u noqonaa kii ugu dambeeyey wey kii ugu dambeeyey wey waxaa caddaynaya mucaawiya ibn abi sufyaan ayaa wuxuu soo doonay uma darda ayuu soo doonay markii uu ka dhintay zawjkeedii abidarda saxaabiga jaliilka ahaa marka uu soo doonay umu darda waxay tidhi aniga waxaan maqlay abadarda oo leh nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam oo dhahaya ayuma mra'atin tuwufiya canhaa zawjuhaa gabar kastoo ninkeedu ka dhinto oo ninkeeda la oofsaday fatasawajat bacdahu oo kadib nin kala guursata fa hiya liaakhiri aswaajihaa ragga ay guursatay ninkii ugu dambeeyey ay iska leedahay aakhiro wamaa kuntu laakhtaaruka calaa abidarda adigoo mucaawiya mucaawiya waa saxaabi zawjkeeduna waa saxaabi waxay tihi adiga mucaawiya kaa abi abidarda marka waxaan rabaa aada aakhiro inuu zawjkayga noqdo abudarda saas darteeda nin ka dambeey guursan mayo mucaawiya marka warqad usoo diray wuxuu ku yidhi waayahay soonka laazim soonku shahwadu baabi'iyahe hadaadan guursanin soonka sunada iska badso khamiista isniinta oo kale iska soon wey xadiidka dabaraani ayaa mucjam alawsadka ku wariyey juska saddexaad laba boqol toddobaatan iyo shan sheekh naasirna wuxuu ku saxiixiyey silsilatu xadiisi saxiixa raqamka kun iyo laba boqol siddeetan iyo kow xudayfata ibnu yamaan laftirkiisa radia allahu canhu islaamtiis wuxuu ku yidhi in shi'ti an takunii zawjatii fi ljanna falaa tasawajii bacdii hadaad rabto xaaskayga jannada inaad noqoto aniga gadaalkay ha guursan fa ina almar'ata fi ljannati liaakhiri aswaajiha maxaa yeelay gabadha jannada markay gasho raggay guursatay ninkii ugu dambeeyey leedahay adduunka adduunka raggay guursatay ninkii ugu dambeeyey wuxuu yidhi falidaalika xarama allaahu calaa aswaaji nabiyi sala allahu calayh wasalam an yankixna bacdahu saas darteedaa ilaahay ugu diiday oo uga xaaraantinimeeyey nabi maxamed xaasaskiisii gadaalkiis inay guursadaan ilaa waa xaasadkiisa jannada kuwan adduunka xaasaska ugu ahaa ilaahay baa sharta gabdho qaariyay ahaayeen waxaa ilaahay ku abaalmariyey aakhirana inay nabi maxamed zawjaadkiisa ay noqdaan marka nin ka dambeyn saasaa loogu diiday bayhaqiya sunan lkubra juska toddobaad lixdan iyo sagaal ku wariyey marka haddii qaabkaasoo kale hadda ay iskaga fakarto ayadoon ballan la gelin waxa weyn waa u bannaanta kadib haddana soo baxda inay guursata loo iska guursan kartaa ila waxaan ogaanay in guurkii mar walba u banaan yahay waxaa kaloo muhiima ah, muhiim ah maadaama ninkeedii ballan ay u qaaday xataa nabigu diiday inay oofido haddii gabadha zawjkeedu dhinto caruurna uga tago ragga caruurtaas qaraabadooda ah mararka gabal ay ku cagaadiyaan gabadha inaysan guursan oo hadday guursato ay ciriiri iyo culays inay saaran ku dadaalaan taasna waa dulmi mana banaana waana inay ilahay uga baqaan ee nin ninkii la dhashay in la siiyo oo la dumaalo hadday iyadu doorato waa banaanta hadday iyadu doorato laakiin haddaysan dooran dhaxal maahan xoolihii ninku ka dhintoo la dhexlayo ka mid maahan iyadu ilaahi weynaa wuxuu leeyahy ma dhexli kartaan xalaalna imahan inaad dhaxashaan marka xalaal ma ahan waa dulmi in gabadha oo nin ka dambeeya lagu qasbo haddaysan doonan laakiin haddii lagu qanciyoy doorato iyadu ay xulato oo ay ku qancdo khalaas waa xalaal haddee ragga kale ula mid yahay marka waa guursa kartaa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nisaaa karha mu'miniinow xalaaliini ma ahan inaad dhaxashaan dumarka si qasab ah iyadii oon raalli ahayn si qasaba inaad u dhacashaan xalaal ini ma ahan marka gabadha ka dhintay dhaxal uma laha qaraabadiisu ee waxa weya ragga ninka iyadu dooratay guursa karta marka taasna waa in dadka muslimiinta ay ku baraarugsan yihiin oy ogaadaan haddii ay ku qanacdo iyada haa haddii kale maya canumi mubashir ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam khataba wuxuu doonay imra'atan islaam ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalama khadaba wuxuu doonay imra'ata albaraa ibni macruur baraa ibni macruur xaaskiisii uu ka dhintay fa qaalat waxay tihi innii aniga sharatu lisawji ninkaygiyaan u shardiyey anlaa atazawaja bacdahu gadaalkiis inaanan guursan fa qaala nebiyu nabiga yidhi sala allahu calay wasalam ina haadaa shardigaas laa yasluxu ma suubado sax maahan shardi saxa maahan marka ma la oofinaayo wey